رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد xadiidkii waxaan soo haynay kitaabkii buluug lmaraam min adilati laxkaam lilxaafid ibn xajar alcasqalaani raximah llahu tacaala xadiidka abi saciidin alkhudri ayaa nagu soo dambeeyey wacan abi saciidin radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayhi waalihi wasalama qaal alardu kuluha masjidun ila lmaqbarata alxamaam ayaan soo hayay ardada oo dhan inay masaajid ilaa qubuura iyo meesha lagu qubaysto biyaha kulul xamaam waxaa la yahaa meesha biyaha kulul loo aado oo dadka ay qubayska u tagaan waxaa jiri jira waxa la yahaa xamaamaad la jiri jira idil aanana waa sidoo kale waa jiraan shaamay aada uga jiri jireen meelo marka biyo kulul inta la geeyo dadka ay ay tagaanoo marka ay kusoo qubaystaan oo meeshaas marka xoogaa sayar kulayl iyo uga raadsadaan caalamkana adada waa ka jirtaa badankiis marka xamaam meeshaas aleeda xamaam hadaad maqashaa meesha biyaha kulul min almaa alxamiim meesha biyaha kulul laga isticmaalo haddas waxaa loo jeeda meelaha lagu qubaysto dhan ama biyo kulula loo aada biyo qabooa loo aado ama ehla doona loo aado xadiidkan shalay takriijkiisa waa ka hadalnay cilada tirmidi oo ku cileey ina cilo qaajixa aysan ahan waa sheegnay maqbaradana waa sheegnay in salaada ay xaalaadkeedsay kala tahay xamaamka ayaan ku dhex jirnay meeshii biyaha meesha lagu qubaysto inaan lagu dukanin taas iyada marka cilada loo reebay culimada waxay yidhahdeen labo laba macno ayaa loo reebay sida shiraazi kitaabkiisa muhadarka uu leeyahay mid waxay tahay maadaama meeshaas lagu qubaysto oo najaasna in meeshii laysada meeyaray ay suurtagal noqon karto mararka qaar in lagu kaabiyo qaar kaabiyan ay suurtagal noqon karto saasaa marka loo diiday ciladu saas waa layii marka xaalad hore waa taas waxay tahay in la yihahdo meeshaan waxa sababka loo reebo culamada markay cilada baarayaan sababka loo reebo waxa ay tahay najaasa in lagu meeray oo hadhow marka ama najaasadii wax baaqi mees uga ahay hadhow qofkii gaargaa marka ama salaadii meel noocaas oo kale ku tukadaan hadhow salaadii saasay ku burtaan saas darteed marka ciladaas hadii la yiraa xukunkan ciladiis waa saas alardu kulahaa masjidun ila almaqbarata walxamaam hadii la yira xamaamka waxaa loo reeba najaas darteed waxay noqonaya hadii xamaamka la hubo inuu nadiif yahay najaas uu nadiif ka yahay salaad inay ku ansaxayso hadda aan sixitaankan ka hadlayna hadii cilada dhinacaas loo dhiga culamada qaarkood waxay yidhahdeen cilada loo reebo waxay tahay mawa shayaain dadkii la dagaala marka cilada labaad culamada waxay ku sheegeen in laga wado mawa shayaain sababta loo reebo waxay tahay dheen xamaamaadka waa meela ay shayaaiinta soo dulmaan oo shayaaiinta ay soo xaadiraan maadaama cawraadka lagu faydo oo marka meesha hadii cawraadka lagu faydo musqulaha iyo kale iyo meelaha noocaan oo kale ah na-wa shayaaiin weyaan aasaarta qaar iyo sida ay sheegeyso imaamu nawowina ciladan dambe u doortay sababta loo reebo waxay tahay waa na-wa shayaaiin waa meel shayaaiinta ay soo dulmaan saa darteeda loo reebay haddii marka cilada qaybta labaad ay noqoto de salaad lagu tukaday dhacdaba markaa najaas la-aan meesha najaas ahayn oo keliya un shaydaan ah, ay na u tahay hadii cilada ay noqoto oo salaadii lagu dukada salaad ahaan waa u ansaxeen laakin markaas waa laga fiican yahay taasaa imaam nawowi majmuuca uu ku cadeeyey juska saddexaad boqol lixdan iyo lix marka khulaasada marka xamaamka labadaas cilaa loo diida mid kamid a ah, cilada inay nawa shayaaiin ay tahayna raajix ah waa imaam nawowi uu rajaxay waxaa kaloo laga sii qaadana hadday ciladu tahay nawa shayaaiin shayaaiinta meelaha ay kulaha iyo meelaha cawrada lagu feyto iyo shayaadiinta maadaama ay ruug kuleeyihin ay joogaan eh, waxaa laga sii qaadanaa marka xukun kale oo ah meel kasta oo noocaas oo kale ah oo na-w shayaaiin ah inaan salaad lagu tukanin rasuulkana waa ogtiyey sala allahu alayh ali wasalama waadigii ay seexdeen habeenkii oo salaada subaxay uga tagtay meeshii dooxada eeda ay seexdeen oo salaada subaxay uga tagtay waa kii nabiga ka baxay oo aaday marka waadigaan laga dhaqaajiyo yiri meel kale intay u baxeen salaada ku dukadeen meeshii kale oo nabiguna uu yihi sal lahu alayh ali wasalam ina hada lwaadi waadigan xadarahu shaydaan waa waadi shaydaan uu yimid yii oo soo xaadiray salaada nooga tagtay shaydaana soo xaadira naarka ayuu yii meel kale ku tukada rasuulka sal lahu alayh ali wasalam marka meel salaad kaaga tagtay oo kale ila waxaan shaydaan hogtahay rasuulka waa ku yidhi miskiin shaydaanku wuxuu guntaa gurud marka qofka calaa qafaa qofka seexanaayo luguntiisa dhigaa marka qadaadkiisa calayka bilayl naweyl waxa salaad ka tegsiina sababa uga yahay dhinacu ka yahay marka saa darteed in laga baxo ayaa nabigu salallahu aleyh ali wasalam u jideeyey taasaa marka imaam naweyl waxay ka qaateen amaakinta deehawda iyo lagu haayo iyo macsida iyo lagu sameynaayo iyo in salaada laga fogeeyo hay oo meelaha marka kanaa-istoo kale iyo kaniisadoo kale haday tahay meelaha masawirada isirey darbiyada waxyaabahaas o dhan in markaas salaada aygu tukanin iyo meelaha marka fisqiga iyo daarka dallaqada lagu degan yahay meelahaasoo kalea salaad lagu tukanin leana maxaa shaydaana jooga shaydaan ayaa joogo marka taas saa daraadeeda marka waxay ku tahay eh, loo heeray lagu tukay marka meelahaas meelaha marka sidoo kale xataa wuxuu ku daraa meelaha canshuuraha in lagu qaado ayuu ku daraa imaam nawowi naam oo culi mawaadic ilmakoos meelaha canshuuraha lagu qaaday markaa in lagu tukada ma waa laga fiican yahay marka eh, eh, dadkii hore soomaalida canshuuruhu aad ina wax xunigi waa ogaa jireen haddas waxay ka noqota ummadda inay diinka sii tegeyso waxaa daliil ah qofkii hore waagi rarka canshuuraha qaaday ummadda ka takooranayo hebel waa canshuur qaadaal dhihi jira haddana waxay iska noqdeen eh, wax lagu fahmay masakaat meel walbaa jidadka isbaarooyin la dhigana oo dadka canshuur iyo xoog looga qaada wax loo sameynaya inta jira allah mustaqaan waxyaabahaasa marka xadiidkan eh, laga qaadanaya wacan ibni cumar radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay an yusallaa in la tukado fii sabci mawaaqina toddoba meelood dhexdooda lagu tukado toddoba meelood in lagu tukado reebay nabiga sala allahu alayh ali wasalam almazbalati kabedel almazbalati kashinqubka waalmajzarati meesha xoolaa lagu gowraco kawaanka almaqbarati qubuuraha wa qaaricati dariiqi jidka korkiisa walxamaami meelaha lagu qubaysto wamacaadini ibili geela meelaha u farxariisto xerada geela iyo wafawqa dahri beyt guriga alle waa kacbada korkeeda wafawqa dahri beyt beytka alle kacbada ah dhabarkiisa korkiisa mala jeesanaysa malehe marka haday sidaas tahay rawahu tirmidiy tirmidi baa xadiidka weri dacafahu tirmidi waa daciif yeelay marka xadiidkan waa xadiid eh, eh, daciif ah weyan marka eh, ibn kasiir kitaabkiisa irshaadka wuxuu kuleeyahay tirmidi ibnu maaja xadiidka weriyey min xadiidi zayd ibni jabira wya min xadiidi zayd ibni jabira huwa matrukun zayd ibni jabira ku jiraan matruk ninka isaga ku jira tirmidi waxa uu yii warawaahu leyt can cabdillahi bni cumar alcumari cabdulahi bn cumar alcumarina xadiiska waa weriyey can naafic an ibni cumar laakin cabdulahi bn waa daciif cabdulahi bn waa daciif marka xadiiska sida uma ansaxayo xadiiskan nacam laakinse ama meelaha uu sheegaayo qashin kale in lagu waa la kala haystaa sababta waxay tahay salaada ina alnadiifa lagu dukado oo ayaa marka ay tahay qashin najaas kama foga cumuumka adilada najaasa meelaha najaasa iyo meelaha qurunka in laga dheeraado ubaa laga qaadana majzarada in meesha wa lagu gawraca waxay ku xiran tahay marka dhiigi iyo wasaqdi iyo iyadana marka meesha dhex taallo oo bacdi culamana de dhiigu najaas ay u arkayan naam maqbarada waa soo sheegna waqaaricati dariiqi jidka bartankiisa naam jidka bartankiisa in la maro cilada jidka bartankiisa in lagu tukado loo reebay waxa ay tahay laba cilaa ku jirta dadkii mari lahaayey ayaad ka xayiraysaa jidka ah. oo iidaa naasaa ku sugan dad in la dhigo jidkana looma sameyno in lagu tukado in la maraa loo sameeyey wax walba marka qaabkii loo sameey in loo raaco jidkii dadkaan maro marka adii lagu tukado qof salaad iskaga qabsado jidka dhexdiisa dadkii mari lahayba xayira oo dhibaata iyo iidaa uu ku yahay midda labaad waxa ay tahay qofka khushuuciisa oo goyna cilada labaad waxay tahay daad dib isku tukato wix intaa aad fiirinaysa yani ishaadi waxaa jiidanayay dadkii wixii jidka ka dhacayay iyo wixii marayay iyo marka khushuucaadi bay yaraynay salaada marka khushuuc waa lubu salaad waa khushuuc waa lubu salaad salaada dhuuxeedana haddii khushuuc la waayo salaada waxawey uma dheersano marka labadaas cilaa looga reebay jidka dhexbartankiisa in lagu tukado labadaas cilaa loo diiday mid waa dadkii dhib baa ugu sugan midda labaadna in qofka khushuuciisa ayay tagsiinaysaa haddii marka laleeyahay qofka waxaa laga reebay eh, jidka inuu ku dukado salaad hadii loo diiday inuu dhigtada waa xaaraan soma maxaayl salaadii ka weynay ayaa layska reebay marka dhisasho iyo danguud dan gaar ahaaneed in lagu qabsado jidkii fainbaab ela aladiina yuduuna almu'miniina walmu'minaati bibayri maktasabuu faqad ixtamaluu buhtaana waisma mubiina way soo gelaya waxyaaba marka iyada layska xalaashaday ku jirtaa dadka iska dhamaysteen laakin dambi aada u weyn laga laga kasbanayo salaadii baa loo diiday qofka inuu ku dukado loogu dhawaanayo oo toban daqiiqa keliya qofka uu tukanayo kana tegayo ayaa la diiday qof iska degan maxaad malaynaysaa marka lama ogola in masaajidna laga dhiso <coughs> dugsiyo qur-aan in laga dhisana ma banaano waxaasoo dhan in laga sameeyo jidadka in la maraa loo baneeyo masaalix badanna waa ku jirtaa dadka ugu sugan labadaas ilaa marka qaarica fi loo reebay tan kale waxay tahay walxamaam waa soo sheegnay wamacadilin ibil geela meelaha uu farfariisto ciladiis iyado waxay tahay xadiid cabdullahi bni muqafal ayaa cadaynaya xadiid cabdullahi bni muqafal oo weriyey oo imaam nawey oo xasaniyey ee uu leeyahay nabiga sal allahu alayh ali wasalam sallow fii maraadib alghanam xerada ariga ku tukada walaa tusallow fii macaadil ibil xerada geela ha ku tukanina marka xeradaas geela ha ku tukanin nabiga sal l slam u yiri marka waa xadiis eh, imaam nawi u xasaniye maxaa yeele waxaa ku sugan macaadil ibil waxaa ku sugan iyadana khushuucay tagsiinaysaa sababto xero geela ku dhex tukanaysid geeli inuu digo oo hadhow marka adiga dhibaata kuu geystaa halis aad u tahay qofkii khushuuciisii mar walba ma jooga marka sababta loo reeba waxay tahay qofka inaan hadhow lagu meeshaas isaga uusan dhibaata iska soo gaarin ayaa loo reebay maxaa geel asal leeyahay dido deg badan yahay arigas sidaas ma aha saasay culamada yihaahdeen liana fi icdaani ibili laa yunkir khushuuca khushuuc maka suuroobayo laa yunkir khushuuc lima yukhaafu min nufuuriha didkeeda laga baqa walaa yukhaafu min nufuuri lhanam ariga inuu diya laga baqi maayo tabarsaas u badanna malaa laakin geeli hadoo dida qofkii salaadba waxa weya salaadiisa halisay gelaysaa waxaa kaloo cilada kale ay tahay dabcan eh, in marka cilal kalena waa loo sheega oo dib shaydaan inuu marka wax kuleeyahay marka eh, tasiir inuu kuleeyahay geela oo shaydaanka uu aad u saameeyo geela laga abuuray markii hore wax un marka eh, inay cunsur iyo wax ay wadaagaan taasna waa la sheegay sheikhulislaam ibnu taymiya uu tilmaamo marka qaabkaasa loo diiday oo macaaqib lhiisa marka geel sababta loogu diiday najaas ma aha najaas ahaan looguma diidin waxaa loogu diiday siyabaaba culamada caddaynayaan waxa ay tahay khushuuci inuu ku tago ayaa laga baqaa marka maraadib ilghanamna marka la fasaxay nabiga oo ku tukada u meesha xerada ariga xerada ariga iyadii ciladii geela loo diidaa laga helaynin oo inuu dib dilida geela marka sida u dila ariga badana uma dilo hadduu dilan waxtaas u yeyn qofkii ku sameeya mara ariga tan kale waxa ay tahay ariga hadii halagu tukada xeradiisa la yii waxaa laga qaadanaya in najaas uusan ahayn ariga marka gudadiisa iyo kaayadiisa inaysan najaas ahayn maadaama xeradiisii lagu tukanayo xera arina laga waayi maayo waxaas unacan kaayadiisii iyo digadiisii laga waayi maayo saa darteed marka najaas ma aha geedag dhinacaas waa kala mid locda waa kala mid najaas ma aha geed wax loo diida isaga cilo kale wa ee uu dheeryahay xoolahan xoolahan xoola intooda kale meelaha kalo iyadana aan lagu tukanayn waxaa kamida meelihii marka eh, daarulmaqsuura meesha la biliilaqaysta oo kale oo guriga la biliilaqaysta ama dhul la booday dad laga boobay dadka iska lahay haddii masaajid laga dhiso in lagu tukanaa laga fiican yahay meeha lagu tukana waa xaaraan in lagu tukana salaad ma ku ansaxay way ku ansaxay salaada leana xarumadan salaada shuqul kuma le waa khaarij asalaad shay xaaraan ku ah marka waa xaaraan salaada soo ansaxaysa culamada xanaabiladana salaada ma ansaxaysa ba leeyihin imaam axmed ibn xambal iyo salaada xataa kuma ansaxayso marka calaa kuli xaal eh, waa kaasa fawqa daahiri bayt illahi kacbada korkeeda iyadana salaad meelaha la reebay ku jirtaa kacbada korkeeda ciladeeda waa muuqataa dad kacbada dusheeda aad fuusho xagee jeesanaysaa marka qibladeeda maqnaanaysa qiblada aa meesha ka maqnaanaysa saa darteeda salaada aysan marka uga ansaxaynin kacbada dhexdeeda laakin salaada waa lagu tukan karaa dhexbar iyada dhexdeeda meeshaan dhisan ee madood ujeedid in hadii albaabkeeda la furo la dhex galo salaada waa lagu tukan karaa culamada qaaran ogolayn waxay leeyiin kacbada dhexdeeda gasho adiga kacbadii qayb kamidana ah waa ujeedaa qayb kalena dhabarkaada xirtaa laakin madhabkaas saxiix ma aha waxaa raajix nabigu uu ku tukay sala allahu aleyh ali wasalam mar haddii nabiga uu ku tukada salaadii waa ku ansaxaysaa oo qisadii marka uu tilmaamayey eh, qisadii usaama iyo bilaal qisadii bilaal oo bilaal marka nabiga la galay oo kacbadii marka nabiga uu ku tukaday kacbada dhexdeeda taasaa laga qaadana laakin beytka korkiisa qiblada yaa la weynayaa eh. culamada qaarna bisay mutasil kacbada ku ah hadduu u jeesto oo fooqa daari baytullah ku dukado wax dhibaataa male lakin ma ku ahan marakataa iyadu E, e, suuroodeysawaxyaaha tirmidiyi wadaca marka xadiidku waa daciif laakin ah, waxa uu leeyahay e, intaas oo qaar badan marka xadiis saxiix oo kala kusoo aroortay kuwo kalena waxba kuma soo aroorin an abi marsad anawi an abi marsad alghanawi radia allahu canhu waxaa laga wariyey qaala inuu yihi samictu rasuul lahi sal lahu alayh ali wasalam rasuulkaan maqlay yaqul isagoo laa tusalluu ila qubuuri qubuuraha xaggooda ha u tukanina walaa tajlisuu calayha hana ku fariisanina qubuuraha dushooda rawahu muslimu muslim baa xadiidkan weriyey xadiidkan abi mursad ilqanawi wuxuu daliil u yahay qabriga inaan loo jeesanin salaad aan loola jeesanin sababta loo reebana de waxay tahay sadu zariica zariicatu shirki weyaan shirki ayuu zariica u yahay oo u yahay halis o jaran jaran marka saa darteed ma banaana waa xaraam marka in lagu tukado laa tusalli ila lqubuur marka qubuur in qabriga inuu kaa horeeyo u dukato xaggiisa ma banaana meel marka adiga aad marka ujeesanayso qibladaada mutasil inuu ku yahayna ma aha mida kale walaa tajlisu caleyha quburaha ku dul fariisanina ha fariisaninada laga macnaa ku jirto maalik asagoo jumhuurta waa khilaafay imaam maalik wuxuu ku fasira walaa tajlisu caleyha ay bilgaaii saxaro iyo walbawli kaadi iyo saxaraha ula fariisanin ama inuu kor fariisto dhibaata malaha inuu kor fariisto dhibaata malaha fadhigaa nebigu wuxuu kinaayo ka yahay yii saxaro iyo kaadi laakin jumhuur ahlicilmi waa ku khilaafeen riwaayaad kale ay daliishanayaen nebigu sala lahu alayh ali wasalam yii miskiin inuu ku fariisto qabri waxa roon inuu ku fariisto dhindil dab oo markaa dad intay maradii ka gubtay jirkiisa ay usoo gudubtay marka de taasna inaan saxray uga weyn waa iska caddaa marka dambiidada kufariisashadeeda iyo inaan inaan marka taasa waxay cadaynaysa waxa la reebaada inay tahay inaygu dul fariista qabriy naam marka taasaa marka laga qaadana riwaayaad waxaa jira sheegaayo imaam maaligna uu asagana qaatay in eh, uu leeyahay khaarija eh, khaarijata bn zayd bni saabit waxaan ku doodi jirnay yii qubuurta marka eh, labo ilmo ah aan ku tartami jirnay qabriga cusmaan ibnu madcuunan ka boodi jirnay marka qofka hadba ninkii tallaabo dheereey aan fiiri jirnay marka asarkaas marka bukhaariya wuxuu usoo wariyey tacliiq ahaan kitaabkiisa saxiixa kitaab ljanaa laakiinse mucalimi kitaabkiisa cumaarat lqubuur asarkan saxiix ma aanu yeelay hada xadiis maaha buhaari uu soo saaray waa aar mucalaq mucalaqaadka buhaarina dee daciif waa noqon karaan taas marka waa buaari <coughs> buhaari saxiixiisa waxa ku sugan oo lagu ijmaacsan waa wixii u mutasil ahaan weriye waa waxa xadisanaya uu ka bilaabo ilaa hadduu yiraa qaala filan oo dha isaga uma shardinin inuu kulligiisa saxiix ahaado saa darteed weliba qaraa-inna waa keenay in asxaabta rasuulka ilmahooda qabri weliba nin marka weyn oo asxaabtii kamida ah cusmaan ibn madcuud inay ka talaabsadaan maanta ay ku boodboodaan oo laga celeynin asxaabtiina ay ku fiirsato suurtagal maahawaxaasoo kale marka ayuu masaladaas waxaa aad uga hadlay eh, sheekhaas cabdiraxmaan ibn yaxya almucalim ilyamani kitaabkiisaan umaarat alqubuurka uga hadlay akaas saa darteed walaa tajlisuu caleyha ku fariisanina waxaa loo jeeda qabriga lagu dul fariistado saxaro iyada min baadi in loogu fariisto waa kasii daran tahay iyo kaabi fadhiga caadi waa la diidaya qofka muslimkaa xurum u leeyahay sababto ay muslimun xadiidka muslim baa weriy ana daca naga kusaayo laa tusallu ila alqubuur meelahaan salaada loo dukanin waxaa kamida ah qubuurta xaggooda in loo jeesto qabrigu markaas salaadaha laga hadlaa waa salaada la yaqaana sujuudana rukuucdana ayaa laga hadlaa ama salaatu janaa salaada janaazada iyada lagu tuka karaa waa ogtihi rasuulka sala allahu alayh ali wasalama wiilkii ama gabadhii masaajidka xaafid jirtay ee la duugay asagoo aan lasoo ogeysiinin waatii nabigu u sal lahu aleyh ali wasalam afalaa aadantumuuni warma maxaa iisoo ogeysiineyseen duluuni calaa qabrihi bu ama calaa qabri qabrigeeda tusay waa la keenay nabiga waa la tusay qabriga korkiisa la keenay janaasa ku dukaday nabiga sal sl marka anas ayaa weliba la tukadeen riwaayadka qaarkaasay sheegayaan bacdu saxaaba inay la tukadeen cad marka waxaa laga qaadanaa marka meeshaas salaadan laga hadlaa laa tasallu ila alqubuuri janaazada looma jeeda iyo waa wixii salaada sujuudi rukuuciya leh tacdiimkana waa waa la diiday haduu in shirki ka dhasho laakinse janaazada waa duco waay wax ku dhisan tacdiim kuma dhisan waxa weyan meydka unbaa loogu duceeya rataa inaad garataa dadka qaarkood waxaad arkaysaa qabri in loo dukado waa banaanta ayay kuleeyiin xaanu daliila nebigu janaaza ku dukada qabrigi wax ka cidilla xun malaha baabkaasoo kale liana rasuulka laa tusallu ila soo say dhahayo soo asagii haddana janaazadii talaad janaaza qabri uga tukanin labada ficil waa inaad jamciso marka see ku jamcinaysaa nebigu sala llahu alayh wasalam salaadaha caadiga ah in qubur loo jeestoo diiday ama janaaza maadaama isaga uu sameeyey waa kasoo reebeynaa janaazada waa lagu tukan karaa saasa adiladu marka ay iskula soconaysaa laakiin haddaad tiraa tambaa baantanaday banaan tukan kalena waa banaan haddaad cad janaazo iyo duhur isaga qiyaas qaadato dambaa janaazadana sujuudidood rukuucdiis oo nafas yeeshi dheeran isku mid maaha ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن ابي سعيد الخدري وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك عيني إذا جاء أحدكم مسكين هديء لماذا المسجد مساجد لماذا فلينظرها فيريا فإن رأى هديء وأرك فيه عليه لديه تكلم أذن ندوك أرك قرن قرن قدرا wasaqdo dhan waa la yidhi ama najaasa ahaat ama keyrkeed ha ahaato haddase waxay ku dhacaysaa gaar ahaan najaaskay ku dhacaad falyamsaxu ha masaxo yiri nabiga sala allahu alayh ali wasalam dhulka ha ku masaxo walyusalli ha tukada fiimaa labadiisa kawaab ha ku tukado akhrajahu abu daawuuda abu daawuud ha soo saaray saxa ibnu khuseyma xadiidka ibnu khuseymana wau saxiix yeelay marka xadiidkan marka bacd lculamaa irsaalay ku cileeyeen oo riwaaya mursale aha jirto ay yiahdeen laakiin riwaayadaas irsaalka wax dhibo ay ukeenayso malaha mawsuulka raajixa sida uu cadeeye abu xaakim fil abu xaakim araazi cilalkiisa sida uu ku cadeeye marka raajix mawsuulka riwaayada mawsuulada ah raajixa marka xadiidka waa saxeex sida ibn khuseyma u saxeex yeelay maxaa laga qaadanaya marka xadiidkan waxaa laga qaadanaya weli daxaaradiga qaarkood ku jiranayo qofki inuu dharkiisa ama kabihiisa iyo waxyaabaha uu ku dukanay ama majaaska inuu ka ilaaliyo waxaana laga qaadanaa in sal lahu aleyh ali wasalam kabihii haday najaas leedahay hala masaxeeyo oo in la tirtiro la zuuliyo najaas marka najaas inaan lagu tuka karin midda kale waxaa laga qaadanaa xadiiska waxay tahay in kabaha lagu tuka karana waa laga qaadanaa oo asalaatu fi naclayn salaatu fi nacal kabihii in lagu dukan karo salaada maadaama maxaa yl xadiidkan hadda u daliil ku kaloo abu daawuud oo weriye nabigu wuxuu yihi salluu fii nicalikum keligiina ku tukada faina alyahuuda laa yusaluuna fii macaalihim walaa fii khisaafihim yahuud kuma tukato irkadahooda iyo kufkooda idinka khilaafa ku dukada waxaa kaloo nebigu sala allahu alayh ali wasalam kabana ku dukaday kaba la-aan lama tukaday oo waxaa soo aroortay inuu nebiga kaba oliyo xadiidkan sababta ku yimid waxay ahayd inuu kaba nebiga watay uu ku dukanayo jibriil oo u sheegay kabii inay najaas lahaayeen nebigu iska bixiyey dadkiina iska bixiyeen markaas nebigu uu yihi maa lakum alqaytum nicaalakum maxaad kabihinay tuurteen maxaa isaga rideen kabihin odu tuurteen markaas marka adaan ku aragna oo kabaaas kabaaga tuurtay markaasuu yii kabaa markaxagalkan bu marka nabigu yii sal al meesha marka waxaa laga qaadana kabaa lagu tukan karo ayb marka in lagu tukan karo ibn xajar marka aada uga hadlay ma ma mase waa mubaax ayaa la dhihi karaa mararka qaar inay suna noqotaa suurtagal mar haddii nabigu uu yii salluu fi nacaalikum fa ina alyahuuda laa yusaluuna fi nacaali walaa fi ksaafihim hadaad ujeedid marka khilaafan lilyahuud ad wax lays amray markaas ajarat helaysaaana weliba sunna hay marka haddii mararka qaar qofki marka eh, bani aadam iyana uusa ku dhigaynin marka inuu sidaas yeel wax sidaas waa sunna marka ku suganba xaalaadka qaar haday ufududahay inuu qabiil ku tukado inuu kalaa ku tukadaa fiican si markaas sunnadiina uu ugu dhaqmo markaas haddii meesha dee ay tahay marka meel sida masaajidan iyo kale oo dad ay nadiifiyaan oo ay dhaqaan oo ay ku dadaalaan hadii marka eh, eh, eh, sidoo kale maal badan lagu baalay oo hadhow marka hadii qof walbaa kabiyo iskala soo galo maalkii hadhow marka maanta dhan masaajid in laga bedelo un baalkii gogashi ay noqonayso qaabkaas waxaa laysaga dhaafa markaas tiis laga tegaayo dadka dhibkooda muslimiinta dhibkooda hay marka sulanimada iyada marka meesheeday joogtaa waa lagu dhaqmaa marka haday haday qofka ufududaato marka xalaal meelo kale ka jirtana qofka inuu soo raro meelo kale keeno iyo mahadbaado curfigi marka inaa dadka muslimiinta dhexdooda fataan ka dhex noqoto lama rabo maa ood muslimiinta udhex keenta khilaaf iyo buuq iyo hadhow aad dhex keentana lama rabo adoo oranaya suna noolayna maa sunadiis waxay isku bedela buuq iyo qayla hadow lama rabo waxaa fiican marka waxay tahay haddii meel banaan lagu tukanayo iyo meel iska banaan ama meel aan saas aan loo loo eh, nadaafadeeda aan lagu dhiftoonay isaga tuka kabaaa hadii talada inaad marka kabaha iska bixisaba waana ku tukaday waana iska bixiyey waxaa laga qaadanaa oo kale marka xadiidkan sidoo kale kabaha inay ku daahiroobayaan inay masaxo dhulka lagu rido oo in la dhaqo kabaha biyo lagu dhaqo inays u baahnayn saa darteed marka habka wax loo nadiifiyo isaalatu najaasa marka laga hadlaayo najaasada waxaa lagu duuliyaa oo asal u ah biyo biyo asal ah layskuma haayo maxaa yeelay ilahi subxaana watacaalana dabiihu inay daahir yihiin wa lagu daahiriyo eh, laakin eh, waxyaala nebiga uu ka reebaa jiro oo aan biyo loo baahnayn oo ay kamid tahay da kabahan banaan kabaha haweenka jilbaabkeeda marada faraqeeda dambe markay jilbaabka xirato marada ay taata dhulka ka hoos mar eh, anqaw ka hoos mariso marka maradeeda darafka maradeeda waxa ay qaadayso oo marka ama laga yaaba inay najaas yihiin ama wasaq ay yihiin wuxuu ku daahir noqonaa dhulka ka dambeeya ee qalalan ayaa daahirn sida riwaayada umi salama ay ahayd marka nabigu sal allahu alayh ali wasalam uu yiri haday soo marayso dhul qalalan marka iyadaa marka wuxuu yiri fabiha iyaday ku daahireen dhulkaas qalalan marka faraqyada naagaha zaylul mara iyo hawaiga iyo kabaha iyagu waxaa lagu daahiriyaa dhulka waxba un rugaada wixii kale biyaa lagu daahirin oo biyo asal maqaarkuna muxuu daahir ku noqdaa hadii noqdo noqdo eh, hadii uu noqdo eh, maqaarka baktiga waxaa lagu daahiriyaa isagana magdeyn waa intaas marka waxa isaalatu najaasa hadad aragtan in marka qalajiyo oo laga xo oo laga xogo dalaqa waxas laga googooyo sidaas marka macruufka la yaqaano marka kabihi iyagu diina lagu dhaqo najaasi waa laga dhaqaa la yaraa maaha saas falayna sax ugu leeyihi dhulkaa ku tirtiro ku masaxo hadday qallashana marka daahir maxaa yeele dahaarada inaga caada sharcigaa laga qaataa caqliga keliya un masoconayna وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم مسكين hadii uu ku istaago aladaa najaas bikufayni labadiisa kuf uu kula istaago fadahuuruhumaa shayga daahirinayo aturaab weyaan ciid waay fadahuuruhumaa shayga daahirinayo bacda dhina kordhiga saas waxaa daahirinayo najaasta ka duulinayo aturaab ciid weyan akrajahu abu daawud ayaa weriye saxaabi ayaa soo saaray wasaxaaba ibn xibaan ibn xibaan xadiidka waa saxiix yeelay ayib xadiidkan ibn xibaan waa saxiix yeelay matnigiisa shawaahid badan buu leeyahay xadiidka matnigiisa shawaahid badan ayuu leeyahay sanadka ibn xibaanka waa xasan marka saas darteed marka xadiidkan oo kale waxaa la dhihi karaa xasanun saxiix eh, bictibaar matni xadiidkan waa saxiix bictibaar sanadiina waxa weyaan xasan marka waa xadiis maqbuula waxaana laga qaadanaa khufka iyo kalaha inay isku mid yihiin oo isku xug yihiin hadday gaarto in la nadiifinayo oo dhulka lagu rugayo ciidda ay daahirinayso laakiin mara hadday kaa najaasoodo ciidda inaad ku tirtirto ku daahirooni mayso adaa yaan midan laysku khaldin marka biyaha iyo ciida yaa asala izaalata najaasa marka laga hadlayo waxaa asala biyaha oo haddii laba qof marka masalada marka waxa najaas lagu zuuliyo waa biyo qofkii la yimaado oo yiraa shaygaan biyo ma lagu zuuliyo ee najaaskiisa wax kalaa lagu zuuliya fa caleyhi daliil isagaa daliil daliil laga rabaa leanna maxaa yeele asal izaalatu najaasa biyo asalku ah biyo ayaa asal u ah wuxuu marka biyaha ka baxayo nabiga saga caddeeyey sala allahu alayh alihi wasalam ninka marka yihaa waxaan biyo ahayn baa najaas lagu zuuliyaa daliiloo keenaya marka ayb an mucaawiyata bn xakam radia allahu canhu waxaa laga wariyey mucaawiyata bn xakam asulami qaala waxa yii qaala rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yihi ina hadihi salaata salaadan laa yaslixu fiiha uma haboona shayun shay uma haboona oo min kalaam illahi dadka warkooda ah shay dadka warkooda ah salaada dhexdeeda uma haboona inamaa wax kalamaan isaga atasbiix weyaan salaada waa tasbiix takbir takbiir wa qira'at qur'aan in qur'aan akrisa rawahu muslimu xadiiska muslim baa weriyey xadiiskan sababtoo ku yimid xadiiskii dheeraay waa mucaawiyata min xakam asulami inta marka qofbaa hindhisay markaasu alxamdulilah markaas yarxamukallah yiri qof hindhisayba yarxamukallah yiri asoo salaadii tukanayo markaasaa lasoo fiirfiiriyey xoogaa oo arka ah dadkii xoogaa iyadoo kaanama ay inkiraayaan markaasu wuxuu yiri laa sukla umayaah nacam laa sukla umayaah maa sha'nukum tanduruuna ilaya nacam waraidinha sii galay markaasaa nebigu sidan u yiri marka salaada ugu haboona wax kale dad warkiis salaada dhexdeeda lagu sheego uma haboona waa tasbiixi takbiir iyo qiraat lqur'aan xadiiska dheeraada marka oo ayn allahna uu ku jiro adi xadiidka markaasuu rasuulku yimi gabaraa arigii raaci jirtay dharbaaxay oo ari uu kasoo dhumay marka inaan xoreeyaan raba iikeen nebigu uu yiri markaasu waxay ayaa lagu imtixaana marka ayn allah qaalat allah fi markaas eh, man ana qaalat anta rasuul lah markaasuu nabiga sal sl yii actiqha ah, fainaha mumina xadiikaas isku hal xadii waayo imaam muslim min abwaab masaajid kusoo saaraa xadiikaas marka xadiidkan iyo axaadiista dambe waa isku akrinaynaa xukunka markaasaan gelaynaa sheekhu meeshaan ka bilaab wuxuu ka bilaaba ka galay shuruud salaa dhamaatay hadda meeshaan ka bilow ilaa iyo baakan oo ka dhamaanayo acmaal sala alcamal fi salaati ayuu galaya ama waxaa la yidhaha mufsidaat salaa waxyaabaa salaada buriye ay halkan ka gelaa sheekh ee halkan ka bilaabata wuxuu gelaya mubdilaat salaa waxyaabaa salaada buriye marka mufsidaat salaa waxaa kamid a in qofkii rukni uu ka tago shuruudii uu ka tago taas waa iska og tahay maadaama shuruudii uu hadda uu soo dhameeyey ayuu mubdilaadkiina waa kuu dabagelinaa maadaama calaaqa isla leeyihiin si ay calaaqa u leeyihiin waxyaaba marka salaada gurigaca ah, kamida ah hadal qofka u salaada ku hadlaya inuu ku cuno inuu shuqul salaada ku sameeyo oo iska shaqo iska galo kale waxyaalahaas marka halkaan uga hadlaya bukhaarina baabkaas wuxuu ku samaystay kitaabu alcamali fi salaati alcamalu fi salaa salaada dhexdeeda acmaasha lagu samaynayo waxay salaada buriye iyo waxaan salaada burinin ba uga hadlay ayb xadiisaan akrinayna kadibaan marka aan kalaamka hadalka salaada marka burinay hadalka aan burinayni markaasaan sheegi doona an zayd bni arqami radia allahu canhu qaal in kunaa in hushaan iyo kunaa waxaan lanatakallamu kuwa hadla fi salaati salaad dhexdeeda kuwa ku hadlaan ahayn calaa cahdi nabiyi sala allahu alayh ali wasalam waqtigii nebiga yukalimu axaduna midkaan waa hadlaayo saaxibayna ula hadlaayo saaxiibkiis bixaajatihi dantiisa ayuu kala hadlayey xataa nazalat ilaahay kasoo degtay xaafiduu cala asalawaati salaadaha ilaaliya wasalaati lwusaa salaada dhexena ilaaliya waquumuu lilahi allana isu taaga qaanitiin xaalaatiniinko ahmusan tafasiirta qaarkay iyado fa umirna waxaana laamray markaas bisukuuti baana la amray aamusitaan inihiya waana laga reebay can ilkalaami hadalkana waana laga reebay muttafaqun calayhi buhaari muslim baa xadiidkan soo saaray walafdi limuslimin lafdigaana muslim ayaa iskale xadiidkana marka wuxuu tilmaama goortii la reebay in salaada lagu dhex hadlo awalaa lagu dhex hadli jiray salaada axaadiis badan baana tilmaamaysa kanaa kamida ah sida uu sheegayo zayd ibn arqam waxaa kamid ahayd eh, degaan yaro qofka salaada waa lagu lagu hadli jiray qofka hadduu soo baxa inta ragca dhaafto qofka kale weydii jiray ilaa mucaad uu ka yimid markaas marka uu mucaad marka uu yeelay xafna eh, isagoo weydiinay salaada iska dukaday iska galay rasuulka markuu salaamo naqsoo istaagay intii kaleu dhamaystirtay markaasaa nebigu yihi qad sana lakum mucaadin sunatan xasana saasoo kale yeli mucaad sunno fiicda idin jibeeyey saa yeela yidhahda ka bacdi oo qofka inta imaamka la qabsado hadhow gadaal ka keeno wixii dhaaf tanoo kale hadda bidcada ma dhihi karo laana nebigaa qiray naam wixii zamankii waxyiga dhaco waktigii waxyiga uu soo degaayo ficilka qof caadi oo ah iska sameeyo bidca laguma tilmaami karo sababto ay hadday qalad tahayna waxyigaa qabanayo haddii aysan qalad ahaynna biyaab lagu raaca waxyigii baa ku raacay marka shugul kuma laha bidcada qaara marka waxay leeyihin marka wax nebigu uusan amrin waa lama samayn karo waa yidhiy kuleeyahay markaas ay ku keenaan tan oo kale ninkii xamdan kaiiran dayiban mubaarakan fiihi yiri min nabiga u sheegay leeyihin hadalkan hadalkan goormuu mashruuc noqday baa yidhahdeen goormuu sunno noqday hadalkanna markuu nebiga ogolaaday buu noqday intaas la fahmay nacam xadiidka marka lagu talbiisanayo lama raba nacam midda kale haddaadan rasuulka amar ka qaadanaynin adi maxaa rasuulka maxaa loo soo diray waa dhiirreeyashada in yidhaha rasuulka wax rasuulka uusan amrin waa la samayn karaa in la dhaho waa dhiirreeyasha aada u daran waa nacam ooyinkan marka ay dadka ahlubidcada ay dadka u talbiisayaan xadiidkan marka eh, xaafidu cala salawaati de aayaddan haddii lagu reebay in la hadlo de aayaddan aayad madaniya aayad madine kusoo degta bilitifaaq aayaddan waa qur-aan madine aayadii kusoo degaya riwaayo waxaa soo aroortay ibn mascuud marka ay nebiga ibn mascuud ay leeyahay markii nebiga eh, eh, hijradii xabashadan kasoo noqonay rasuulkii aan u nimid ayaan u imid markaasaan salaamay markaasuu yiri nabiga sal lahu alayh ala slam iguma radinin salaada salaamki markaas ina fi salaatina shughla salaada shughla ku sugan marka maxaa laga fahmaya marka xadiidkaas ibn mascuud in salaada aamusitaankeeda in aamusitaan lays amray inayna madiine ka horeysay oo maka dhexdeedana laysku amray salaada in lagu aamuso liana hijrat lxabasha iyo cabdillahi bin mascuud markau soo noqonayo nebigu weli masoo hijireynin makau joogay yirahdeen halkaa marka iskama hor imaanayan labadan xadiis xadiis isaga gaarka ah. saasaad moodaa leanna zayd ibn arqam wuxuu leeyahay eh, salaada waa ku hadli jirnay zaydna waa ansaari waayo xaafidu cala salawaat markay soo degtaana nalaga raabeli hadalka ibn mascuudna wuxuu le markaan hijratul xabash aan kasoo laabtay ayaa nebiga salaamay waa iga aamusay salaadii iga salaamtii iga radiyay markaasuu yiri salaada waxaa kusoo dhaxyay shuhul culamada marka qaarna waxay yidhaahdaan maka ayaa salaada in lagu hadlo laysana soo reeday ee ansaar iyagu waxay ogaadeen aayadan markay soo degtay ku baraanguya taas marka baciid ba taas in la yidhaa laana nebigaa la jeeday intaas ma aysan ogaanin wax baahiyan midda kale waxaa sida ugu fiican waxay tahay in la jamciyo oo la yidhaahdo ibnu mascuud markaan ay hijratulxabasha laba jeero soo laabtay oo hijratulxabasha laba jeeray dhacday markii hore waa tageen asxaabta waxay maqleen asxaabta inuu xabasho jeeyo waxaa soo islaamay reer mako fasjudu markuu wacbuduu akriyey oo ay sujuudeen reer mako gaalada ay sujuudeen baa waxaa soo gaartay maka dadkii waa wada islaameen markaasay soo laabteen markay soo laabteen haddana markay arkeen zaygu siduu waa laabteen mascuud dadkii laabtay ku jira haddana mar labaad haddana soo laabto marka uu madiine nabigu ugu yimay bederka qayb gale markii labaad uu soo laabanayo rajatu bedrin agteeda marka sida laysu waafajinayo ay tahay markaan ibn mascuud nebiga uu salaamayo waa markii madiine oo kusoo laabtay waa tookadiisii labaad waa ee markii hore ma aysan ahayn zaydna de markaas waa waxa uu ka hadlaa madiine marka labada xilliga marka waa xilliga uu nebiga soo hijiray wax ka dambeeyey ayay noqonaysaa maa khulaasa marka labadaas xadiis culamada saasay u jamciyaan ibn mascuud marka loo diidayo in lala hadlo waa mar labaad oo ardulxabasha ka yimid ee madiine uu soo galay zayd ibnu arqam oo cadeyna in ah, hadalka looga reebay madiina dhexdeeda marka wax dhan marka waa isleeyihin iska hor ogaan maayeen taasoo marka min naaxiyat alxadiis un hadda abi hurayrata radia allahu canhu qaal xadiidka waxaa laga qaadanaa salaad in loo aamuso oo lagu dhex hadlin oo la iska reebay hadalka waan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama rasuulku waxau yihi atasbiixu tasbiixdu lirijaali bay usugnaatay qofka haddii salaadii u baraarujiyo tasbiixda ragga iskale watasfiiqu sacad dhowgana linisaa haweenkay usugnaatay haweenka iskale muttafaqun caleyhi bukhaari muslim baa xadiidkaa weriyey ziyaada muslim muslim wuxuu ku daray fi salaati salaada dhexdeedu ku daray ziyaadada muslim macnihi wadataa oo <coughs> waxay dhexdhexaadinaysaa jumhuurta iyo maalik imaamu maalik asaga wuxuu leehay tasbiiq lirijaal watasfiiqu linisa waxaa laga wadaa sacad dhowga haweenka iskale yani caado naadeed waa laga wadaa ilaa marka salaada la geeyo ninkuna subxaanallah ba dhaha naagtuna subxaanallah bay leedahay labadooda macna rag iyo dumar kulli subxaanallah bay wada leeyihin atasfiir watasfiiqu linnisaa waxaa loo jeedaa waa shuqlu naageed aan leeyihi halka qoon ay nacam laakiin riwaayada muslim muxuu cadaynaya wax laga hadlaya inay salaata inta nacam atasbiiqu lirijaali watasfiiqu linnisaai fi salaati salaada dhexdeeda marka salaada dhexdeeda naag inay ku cid amraysa malaha nacam marka in loo jeedo waxaa laga qaadanaya ninkuna inuu subxaan allah ku baraarujinayo haweenkana ay tasfiiq ay samaynaysa sidaas ay samaynaysa naam hay baatinka iyo iyo yani daahirka gacanta labada gacan midood daahirkeeda kore iyo baatinka ayaa saasay fuqahadu yihaahdaan isku garaacaysa marka imaamka marka naagahaasay ku baraarujinayan ayb وعن مطرف بن عبد الله بن شخير can abiihi cabdillah bn shakiir ah qaala waxa uu yihi ra-aytu rasuulalah in arkay sala allahu alayh ali wasalam nabiga yusalli asagoo tukanayo wa fii sadrihi laabtiisana xabadkiisana aziizun sawd oo ka baxaayo ka aziizi lmirjali dheriga karkaraayo sawdkiisa oo kale ah xabadkiisiya markaas sawd ka baxaayo sawdkaas oo ka aziizi lmirjali dheriga markau biyaha ula karkaraayo sawdka u bixinayo dheriga markau taqaayo sawdka u bixinayo min albukaai min ajli lbuqaai ooyin darteed akrajahu lhamsatu shantigaa soo saartay ila ibni maaja ibni maaja maahane wasaxahu ibn xibaan ibn xibaanna waa saxiix yeelay kanna waxuu tilmaamaa ooyinta hadday mararka qaar codsi oo ku dheehmo ayay ka dhib lahayn oo qofkii salaadada inta ku khushuuco oo ku ooyo xoogaa ooyintiisu ay codsi ay samayso ama marka taax xoogaa yar oo yar taaxo inaysan dhib lahayn marka naam siyo dheriga codkiisa oo kale ayaa nebiga xadadkiisa ka yeeraayo xadiikan marka tirmidi shamaailka ku weriyey sunanka kuma uusa werinin ashamaa'il anabiga ku weriyey snan ayb ibn xibbaanna xadiidka waa saxeexeena ibn khuseymana waa saxeexeena sidoo kale nacam ayb wacan caliyin radia allahu canhu qaal cali bn abi aalib waxaa laga weriyey qaala inuu yihi kaana lii waxaa ii sugnaad kaana lii waxaa ii sugnaaday oo i ahaan jiray min rasuulilahi rasuulka xaggiisa waxaa iiga sugnaaday sala allahu alayh ali wasalam madkhalaani laba waqti oo nabiga usoo gala madalaani waa araf hadan aan waa araf miini ah waa araf miini ah madal waa mafcal marka laba wakti oo nebiguu soo gala ayaan ku lahaa rasuulka fakuntu waxaan ahaa idaa ataytuhu hadii aan u imaaday nebiga wahuwa isaga oo yusallii tukanayo tanaxnaxa lii waa <clears throat> in tanaxnaxi jiray nacam oo tanaxnax marka indhada yiraa qofkii nacam marka tanaxnax buu ii samayn jiray xadiidkan waxaa werinaya rawahu nasaa-iy ibnu maaja nasaa-i ibnu maaja weriye xadiidkan marka waa daciif waa daciif bi lafdi daciif buu ku yahay oo meesha ah kanaxnaha riwaayada sabaxa ee saxeexna lana maxaa yeele waxaa eh, abubakr ibni cayaas ayaa wuxuu ku khilaafay jariis ayuu ku khilaafay abubakr ibni cayaas ayaa wuxuu ku khilaafaya waxay tahay jariir ibni eh, eh, jariir ayuu ku khilaafaya naam jariir ibn cabdilxamiid adabbi jariir ibn cabdilxamiidna waa ka siqaysan yahay abubakr ibn cayaash marka xadiidka jariir wuxuu ku wariyey haddii nabigoo tukana aan usoo galo sabaxa subxaan allah u dhahay laakiin riwaayada tanaxnaxa odhanaysa abubakr ibn cayaasha ah, keligiisaa sheegay abubakrna de kuma ma khilaafkiisu ma istaagi karo jariir warkiisa jariir riwaayadiisa jariir ibn cabdilxamiid ka siqaysa culamada gobol nawaaba wax dhan ba waxay yidhahdeen xadiidkan waa mudmari bay dhahan beeqa oo kale laakin xadiidkan wuxuu saxiix ku yahay riwaayat sabaxa macnaha cabeydkeeda sabaxa riwaayadaasaa saxiixo jirir oo werinaayo ama midan kale waxaa weyaan waxaa ku jira eh, abubakr ibn cayaasha wahmi xadiidka sanadkiisa labada dhinacna waxaa weye waxaa laga werinaya cabdullahi ibn nujay cabdullahi ibn nujaykasna waa laisku khilaafo mukhtalafun fiihi waay bacd culamaana waa qaarna way eh, eh, qaarna waa daciifinayan ibn xajar isagu saduuq bu isaga tilmaamay ibn xajar isaga marka oo ku tilmaamay in uu yahay eh, eh, eh, saduuq marka riwaayada sabaxdaana aad u badan xaafid saduuq oo taqriibka oo ku yiri oo ku sheegay marka khulaafadu waxay tahay marada ninkaan cabdullah bin mijay saduuq yahay jariir riwaayadiisu cillada ay noqon karta abubakr iyo abi maryam keliya mar hadday saas tahay qowlka marka abubakr ibn cayaashaan ujeedaa qowlka markaa jariid riwaayadiisa saxiixa abubakr ibn cayaasana waxaa weya waa shucba ninka oo qaariga ah shucbaha maaha shucbatan xajaaj abubastaam ma ah shucbaha qaariga oo caasim ka weriye shucba can caasim iyo xafsa can caasim waa xafsanka la silay qiraaadka marka xujo ku yahay xadiidka rijaal bukhaari waa kamid yahay oo ragga bukhaari xujaysta ku jiraa laakiinse ma xoog badna aad uma marka bacd culamaa ibn xibaan iyo kale iyo bukhaari masaladaas waa ku waa waa uga yar hadleen oo waxa uu tilmaamay sabab waxa uu yihi xamaad ibnu salamana uu uga tegay bukhaari abubakr ibnu qayaashna waxuu soo qaadaa nacam laakiinse kolley bukhaari amiirulmuminiin fi lxadiis waay intiqaa iyo sameeya isaga marka axaadiista xataa rag daciifa nin daciifa ah xataa hadda wax ka werinayo axaadiistiisa ou arkay oo usuusha leh uu ka xulana intiqaa ah marka la yihah masaladaas nacam hadda waa ku arkaysaa buaariga ragga fulay ibnu sulaymaan oo kale rijaal buhaari buu kamid yahay waana daciif waxaad arkaa culamada iyago xadiidkiisa daciifinaayo maca daalika xadiidkiisa bukhaarina waa saxeix siyay ku dhacday bukhaari intiqaa uu ku sameeyey waa coshay xadiidkii wixii saxiix ahayo ka qaatay inta kale ka tegay lighasaarati cilmihi waxaa kamida ah ragga marka saas oo kale daciifka ah bukhaari lagu lagu sheegay waxaa kamida ah, ismaaciil ibn abi weys ayaa kamida nacam axaadiis badan buu ka weriye isagana intiqaa uu ku sameeyey waxaa kamida khaalid ibni makhlad alqatawaani baa kamida nacam min cadari weliyin inka ku jira xadiidkaas nacam xadiidku waa saxeex bukhaari buu ku jiraa laakiin khaalidkaas axaadiis badan baa lagu dacifiyaa isaga oo waxaa la yihahdaa marka waa if ayla noqdo waa manaakir waay lidalika imaamu zahabi wuxuu yihi lawlaa haybatu saxiixi lacudda hada min manaakiri khaalidin xadiidka min cada weliyin markuu ka hadlayo haddii haybatu saxiix aysan jiri lahayn kan waxaa lagu tiri lahay manaakiirta khaalid ibni mukhlad lana keligiisaa weriye bis cid halkaada aysan laba yaqaan marka bukhaari haybada leeyahay marka eh, xadiidkan calaa kulli xaal eh, lafdi sabax ayuu saxiix ku yahay rawahu nasaa ibni maaja iyo ibni maaja ayaa weriyen tan oo axaadiis waxaa ka imaanaya waxa ay tahay salaada dhexdeeda lagu hadlo hadalka salaada dhexdeeda lagu hadlaayo saddex qaybood ayuu qaybsamaa qofki inuu salaada dhexdeeda ku hadlo kas oo ugu hadlo camdan kasoo salaada dhexdeeda ugu hadlay waana og yahay salaada lagu hadlaa inay mamnuuc tahay asoo caalim ah oo og masalada ayuu kas u hadlay wax maslaxa salaadna uma hadlin maslaxad salaada kusaabsanna uma hadlin culimada waxay ku ijmaaceen salaadiisa iyo jirin masaladaas xagga iska dhiga taas iga sahlantahay isagoo og oon jaahil ahayn oo maqlaxasalaad aan u hadlin oo haddana eh, kas oo u hadlay hadalka uunan hilaan ku imaanin salaada soo burtay xaalada labaad waxay tahay salaada dhexdeeda qofki inuu salaada dhexdeeda ou ku hadlo asoo hilmaansan salaada dhexdeeda ku hadlay asagoo hilmaansan ama asagoo jaahil ka aba in salaad hadalkaba inuu salaad buriye ma oga sida qisay mucawiya ibn lxakam oo kale labadaas qofka jaahilka ah iyo qofka naafiga ee isaga ruuxa uu kasoo baxsaday kama buraysa salaada jumhuur ahilcilmi saasay qabaan ilaa xanafiyada ma ahan inaysan ka burayn waxaa daliil nabiga mucaawiya salaada kusoo celi ma uusan dhihin mucaayaq ibn alxakam asulami ma uusan dhihin isagaa salaada igu soo celiyay mida kale soonkaba nabiga muxuu yihi ninkii eh, eh, man nasiya faakala aw shariba ninkii hilmaamo cuno ama cado hal yutim sawmahu soomkiisa iska wato fa inamaa adcamahu rabbuhu wataqaahu rabbigiisaa quudiye waraabiye rabbigu siaan lagu sameynaysa marka xadiiskaasaa marka ay deliishanaya taas marka iyada saassu kala khilaafsanyasiga raajixana waa qowlkaas jumhuurta midda saddexaad ama xaalada kale saddexaad waxa ay tahay qofka inuu salaada dhexdeeda u ku hadlo kas ayuu u hadlay laakin limaslaxati salaada u hadlay kasuu u hadlay limaslaxati salaaduna u hadlay say ku dhici kartaa midaas iyada waxay ku dhici kartaa masalan imaamkiibaa ragcad shanaad u istaagay ama ragcaddii labaad salaad duhur waaye laba ragca markuu tukadayo salaamo noqsaday markaas subxaan allahina ma dhihine inta la salaamo noqsay war salaadii waa dhiman tahay noqsaanaa ku jirta ee salaadii tuko laba ragca dhamaystir waxa u hadlay limaslaxati salaad soo maa kasoomu hadlay oo hadda nin ma aha masaladaas iyada xanafiyada iyo shaaficiyada labadaba waxay qabaan salaadaas inay burtay oo lasoo bilaabaya qabaan qasaduliyada waa u imaan doonaa iyana imaam axmed iyo imaam maalig laba riwaayo ay leeyihiin waxay qabaan in ay salaadaas ay ansaxayso meesha in lagu wadaayo qasada dulyadayn daliil ka dhigteen qasada dulyadayn nebigu laba rag ragcoo ku salaamo noqsay haddii laba ragcuu ku salaamo noqsay weli salaadii ay socotaa sooma duur ama casir laba ragcuu ku salaamo noqsay weli ma dhamaanin salaadii markaasaa dulyadayn uu yii aqasurat isalaatu yaa rasuul allah am nasiita rasuulka ilahi salaadii maa lasoo gaadiy masaa hilmaanta markaasaa nabigu wuxuu yii lam eh, eh, ma lasoo gaadinin walam eh, ansa mana aan hilmaamin mana lasoo gaadin markaasaa nabigu wuxuu yii asadaqa dulyadayn dulyadayn rulmau sheegay qaaluu nacam way dheen haa intaasoo hadal kadib nabiga isaga laga dhamaystiray marka taasay deliishadeen fuqahadaas kale shaaficiyada marka waxay ku jawaabayan waxay tahay masaladan iyaga ah jawaab waa bixinayeen oo mid waxa ay tahay duliyadeen hadalkan wuxuu yiri bay dhaheen asagoo aaminsan ama wax la wasakhay ay jiraan lana waxyigiiba soo dhigta waktigaas waxaad iska suurtagalan salaadiiba ina soo gaabiyaa dhici karta sooma marka dulyadayn wuxuu ku hadlay binaan calaa in waxyi cusub inuu yimid ayuu u hadlay ee ma aha inuu u hadlay salaadiga marka intay nuqsaan gashay hadal oo jawaab saas uma usaabmine su-aashiisu waxay ahayd xukunka isbedelay rasuul allah naam taas laakin waxaa diidaayo duniyaday wuxuu sii hadlay markii loo sheegay inaan xukunka isbedelin kadibna waa sii hadlay leanna riwaaya alxaafid ibn xajar oo keenay naam ayb oo inuu yiri ibn jariir waxaan inuu hadalka sii yahay markaas ka bacdi taasoo keena asxaabtuna waa la hadleen markuu nabiga su-aalay mana hilmaamin mana soo gaadin nabi salaada marka hadalkii dambe muxuu noqonaa hadalkaas ishaaro ahay waa riwaaya abu daawuud waxay leedahay markuu nabiga asxaabta weydiiye sadaqa bilyadayn waa u ishaareen nabiga haa saasay dheheen madaxay dhahay ishaaraduna hadal ma aha taasi sasaa looga jawaabay laakiin de mid kaledu lidinayo dhowr jeer inuu iska badaxday markii nebigu uu yii mana anan soo daadimin mana hiimaamin markuu yii markaasuu dulayda yii balaa nasiika ya rasuul allah ha wax imaantay hada hadalkaas dambe muxuu noqona marka waayahay hadalkaas dambe s maslaxad kala looma laha taasay marka keeneen naam laakiinse imaam nawowi intaasoo dhan kaaga filan wuxuu yii xadiidkii aniga inuu yii man naadahu shayin qofkii wuxuu kusoo dariyey fii salaati salaada dhexdeeda falyusabbix subxaan allah ha yidhaahdo hay falyusabbix irijaalu waltusabbix nisaa nimankuna ha subxaan allah istaan naaguna tasdiiqa sameeya hadduu hadal banaan yahay ha hadlaana la dhihi lahay marka hadalkaas qisadaas tartay wixii ka dambeeyey nebigu wuxuu wax ku alliyo haddii adiga aad rabto inaad imaamkaaga baraarujiso subxaan allah ku baraaruji hadduu laba ragca ku salaamo noqsado adigaan raacina subxaan allah dheh mar haddii marka subxaan allah boobkii hadalka iyo deliil hadalkoo mamnuuc marka taasay marka ka daliishanayaan marka masaladan marka masalo kulli aad u dhib badan wa nacam hay marka eh, qofka intu sida markaa intuu wax fiiriyo kulli ay ixtiyaadkan oo ku jira in subxaan allah la yihahdo nacam taasaa ixtiyaadka dagaalka oo ku jira leanna hadda waxyii dambe ma soo degaayo asxaabta rasuulka inay laba ragcad nabiga la salaamo noqdaan maxaa keenayo waxyi inuu soo degaa suurtagal ahayd laakin hadda waxyi duhur laba ragca ka dhigaysa ma soo degaayo salaadada imaamka ee tii kale marna kusuga subxaan allah baa lagu baraarujiyaa ninkii hadal ku baraarujiye salaada in soo bilaabaa marka xadiidka asmanaabahu shay ayaa u daliil oo marka loo daliishaday ayb waxaa kaloo iyadana marka qofka de qof salaada ku jiray kalaamka asla ku saabsan qof in lagu kaalmeeyo in ilmaanoo dad kusii dhacayd arkaysa salaadiibaa ku jirta masalan waa la hadashay ama qof xaalad degdega ku jiro oo inuu meel ka dhaco ama u dhinto aad uga baqaysaa jiro markaasaad xagashay salaadii dhexyo ka jiraa jira naam hadalkaas muxuu noqona iyada awsaaci isaga wuxuu ku tegey hadalkaas inuu hadal daruuro ku yimid wey salaadan waa sii wadaan meeshiis unbuu ka wadaayay naam culimada shaaficiyana masaladan waa isku khilaafsan yihiin abu isxaaq ilmarwazi wuxuu sheegay in ay eh, eh, eh, banaan uu sii wadaayo oo aysa salaada hadalkaas aysa ku buraynin nin noolaa ada u digo salaada ku berinaysa waxaana sidaas saxiix yeelay oo shaaficiya kamid ah alqaadi abubayr tayib abari abu isxaaq shiraaji mutawali fuqaha badan raaficina wuxuu saxiix yeelay raafici <coughs> wuxuu saxiix yeelay inay baatil salaadaas ay tahay ay bereysa naam soo bilaaba ay tahay ibnu cabdilbarna taasuu rajaxay sidaasaana marka u dhigaa najm alfaraa'idka oo alifay alxaakim alcalaa'i masaa-ishan marka asaga aada uga hadlo masalada ana ku jirno khulaafada waxay tahay marka hadalku haddii uu yahay hilmaan iyo jahli hadduu ku dhaco salaada ma burinayo hadduu ku dhaco limaslaxati salaad u u dhaco khilaafaa ku jira aad u adag aad u weyn haddii qof indhoolaa masalan ama waxuu ku baraarujinayo min gayri maslaxati salaad u hadla laakiin qof muslim uu badbaadinaya markaasna waa buraysaa salaada ina soo celiyo midda kalena de waxaa weyaan eh, qofka hadduu isaga og aan hilmaansanayn kas uu salaadiisa oo uga tago kas oo u hadlo asagoo og kas oo u hadlay waa ka buraysaa salaada ijmaacana kaas iyada ku guntagay afarta qaybooda hadalka uqaybsamaa salaada dhexdeeda masaladan marka iyadana waxaa kaloo ka dhiman qayb yaroo mas'alo yaroo mas'alo usuuli ah in la ogaado u baahan ee masaladaas waxay tahay ashyaada waxa la hilmaamo niyadana shayga la hilmaamo culimada labay uqaybiyaan laba qaybood shayga la hilmaamo imaa inuu yahay shardi shardi ama rukni shay in la sameeyo lays amray waxaad hilmaantay waa shay in la sameeyo lays amray ama inuu yahay shay in laga tago la rabay oo adigu la timid calaa wajhi misyan a ula timid malafahmintaas labadaas meel waxaa la hilmaanku wax uu ku dhacayo waa laba wax shay in la sameeyo lagu amray inaad hilmaanto ood ka tagto sida rukuucdoo kale rukuucda inaad samaysaa lagu amray waa rukni arkaanta salaada kamida waa hilmaantay markaasaad ka tagtay ama inuu yahay shayu shay xasanayni lagu yiri oo lagu amrayba inaad ka tagto oo adigii aada la timid hilmaan dartiis sida masalan salaada maxaa lagu yiri ha ku hadlina lagu yiri markaasaa ku hadashay calaa wajhi nisyaana uga hadashay ugu hadashay intaas nisaanka labadaas waxyaabood ku dhacayaa midda dambe oo shay lagaa reebay hadaad hilmaantood la timaado salaadii iyo cibaadadaas waa weyneysaa calaa wajhi misaal aad u hilmaanta waa niyada hadda masalan waxaa kamid a salaadii dhexdeedaad ku hadashay isma ogeyn inaad salaad ku jirto ataaga soom baad ku jirta waa soomaneed waa hilmaantay markaasa waxaa samaysay waxbaa cuntay waa dhamaystiraysa qawaacid sharciga saasay sheegi cadeynaysaa laakiin shay aad hilmaantay hadduu yahay min alma'muuraat waxyaabaha lays amra haduu marka hilmaanku dembi keliya unbuu kaa rafcina waa la imaana sheegila marka in aad loo kala ogaayo nacam rukuucaad ka tagta waa hilmaantay salaadii sii wada lagu oran maayo rukuucda waa soo laabanaysaa waa inaad keento hadday rukuucdi aada hilmaantay markaad salaada ka baxdoo kale aad markiiba ku baraarugtayna rukuucdaas iyo wixii ka dambeeyey lahwey waay nacam meeshii rukuucdaas ay maraysaa salaadii ka bilaabaysa waa garata soo maa marka masaladaas marka waa in la kala qaadaa ma'muuraadka iyo manhiyaadka manhiyaadka haddii hilmaan lagu karo dhib ma laha oo waa iska helaysaa cibaadadaadi laakiin ma'muuraadkii haddaad hilmaanto ay la imaanaysa mar labadan hilmaanka wuxuu kaa wuxuu kaa rafcinaya dembiga keliya laakiin ma rafcinayo ruknigii dhamaayo leanna rukniga asal ahaan loogu talagalo in lala imaado isaga xukmiga in la iijaabiyaa loogu talagalay laakin kalaamka inaan la keenina awel asaga loogu talagalay marka saasuu ku kala gedisan yahay qaacidadaas culamada aaday marka uga hadlaan waxaana aad uga hadlaayo khaliil ibn kikalbi naam alcalaa xaafid alcalaa alxaafid alcalaa waa shayku shuyuuhi xaafid ibn xajar shuyuukhdiisoo sheekh u ahay alxaafid alcalaa kitaab wuxuu ka alifay keliya sujuudu sahwiga xadiisu dilyadeyn ayuu kitaab weyn ka alifay musalaf weyne mujaladu ka alifay xadiidkaas waxa fawaa'id ku jiro caqaa'id ha noqoto usul ha noqoto musalax ha noqdo luqo iyo hariif ha noqdaan ayuu si fiican uga alifay kitaab madbuuca waaye marka kitaabkaas oo aada qaacidadan ku faahfaahinaa ibn xajarna fatxulbaariga kitaabkaas aad wax uga soo qaataa marka nadm ayaa la yihahdaa bima diwaati fawaaidi xadiii xadiisi dilyadeyn min alfawaaid saasoo kale marka kalaamka salaada waa kaasaa marka marka axaadiistan de marka midba meesha uu degaayo kalaamka hadda afartii aan uqaydin unbaa in degdegayo axaadiis hadda aan hadii axaadiistan marka usbuuca danbaan marka axaadiista aan mid walbaa meesha uu degaayo aan hormari doono insha allahu tacala bilahi tawfiiq sal allah sala ala nabina maxamedin ali